رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب الشفاعة shafaacadii ayuu baab u yahay oo waa ergey qof in qof kale uu ka ergeeyo oo wejigiisa uu wax ugu qabto ayaa markaa loola jeedaa shafaaco waa ergeyn iyo qofaad markaa u shafaaco dalabta qaala allahu tacaala man yashfac qofkii ergeeye ama shafeecee waxtara shafaacata shafaaca iyo waxtar iyo ergeyn xasanatan ee wanaagsan yakun lahu nasiibun minha qayb baa uga sugan yakun wuxuu ku leeyahay lahu asaga nasiibun qayb buu ku leeyahay minha shafaacada uu shafaacay dad baa dhibaataysan mashaakil iyo baahi baa haysaa waad istaagtoo waad u ololaysay war wax taraay war wax siiyaay dadkii baad u dhex gashay in allaala inta wax bixisay oo kale ajirkooda yo adigana markaa lagu siinaa wa can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaal kaana alnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa aataahu hadduu u yimaado taalibun ku taalib ah oo wax raadinaya xaajatin taalibu xaajatin min xaaja dalabkahoo xaaja doon ah aqbala calaa julasaa'ihi julasada iyo dadka la fadhiyo ayuu soo qaabili jiray rasuulka sala allahu calayh wasalam faqaala markaasaa wuxuu dhahayay ishfacuu war u shafeeca war hoy waxtara tu'jaruu halaydin ajir siiye ajir ayaa laydinka siinaa ee ninkan wax tara wayaqdiy allaahu ilaahayna wuu xukminahayay calaa lisaani nabiyihi nebigiisa carabkiisa maa axabba wuxuu jecel yahay muttafaqun calayhi waa wixii nebigu jecel yahay oo ah in ninkaa wax la taro dadkiibaa istaagi jiray dadkiibaa wax uruurin jiray dadkiibaa kici jiray saasay xaaladdu markaa ahayd saasaa xaalku markaa ahaa rasuulka wixii uu jeclaa oo ah in wax la taro ama wayaqdiya allaahu calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa wuxuu ku xukminayay maa axabba waxa ilaahay uu jeclahay subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi wa fii riwaaya maa shaaa wixii markaa uu doono wixii uu doono ayaa markaa carabkiisa uu ku xugminayey saasaa markaa loola jeedaa wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma fii qisati bariirata bariira qisadeedii qisadii bariira iyo wasaw iyo qisadii bariira iyo wasawjihaa ninkeeda bariira iyo ninkeeda qisadii dhex martay qaala wuxuu yidhi qaala laha bariira wuxuu ku dhahay annabi nebiga sala allahu calayh wasalam low raajactihi maad u laabatid bariireey ma isaga laabatid ninkan qaalad waxay tiri yaa rasuula allahi ta'murunii may amraysaa amar miya oo ma ilaahay baa amar ku soo diiday oo ma igu waajibbaa inaan ninkan ku laabto hadal ma jiro waan ku laabanayaa ma ii amraysaa rasuulkii allah qaala maya inamaa ashfacu waan ka ergaynayaa buu dhahay nabiga dhibka iyo jacaylka uu kuu qabaan u jeedaa waan ka shafeecayaa oo waxaan rabaa inaan kaaga shafaacon kaaga ergeeyo qaalad waxay tiri laa xaajata lii fiihi wax dan ah oo aan ka leeya ma jirto rawahu lbukhaariyu buqaari baa xadiidkaa wariyey dankama lihi bay tiri ku laaban maayo macnaha qasad qasa dheer bay ahayd diinta islaamka waxay qabtaa laba nin iyo naag la addoonsanaya addoommo ah haddii ay isguursadaan hadday gabadhu xorowdo way iska dhaqaaqi kartaa qalas hadday rabtose way ula joogi kartaa khiyaar ayadaa iska leh gabadhan bariira waxaa qaba nin la yidhahdo muqiif aad buu u jeclaa jacaylka qaarkii waa khatar aad buu u jeclaa jacaylkii uu jeclaabaa wax kaliftay inay gabadha xorowday barina qisadiisa waad arki doontaan waa gabadhii caaisha awqiyaedka ka bixisayee xoraysay marka wixii ka dambaysay bariiro xor noqotay maxaa u bannaan inay odegeeda muqiifka la joogto iyo maxaa kaloo u bannaan inay iska dhaqaaqdo way iska soo dhaqaaqday marka way ka soo tagtay khalaas nikaaxi uu dhammaaday ayadoo iska socoto odayguna aad buu u jeclaa gabadha ma isoga waa ooynaaye marka wuu ooynaaye suuqaa saas ay u socotaa markaasuu ka daba socdaa ooyinta ama ilinta ka timid indhihiisa garkiisay qoyaysay muuqiif wuu barbaryaa wuu tuugtuugaa saa uma gulacsanayso way sii socotaa rasuulkaa arkay sala allahu calayh wasalam rasuulkaa arkay markaasaa dadkii la fadhiya wuxuu ku yidhi war hooy eega oo la yaaba mawqiif jacaylka uu u qabo bariira iyo bariira nacaabka ay u qabto muqiif fiiriya jacaylka uu u qabo markaasuu gabadh istaajiyey rasuulka ee uu yidhi ma isaga noqotid walaale waxay ti rasuulka alloo may amraysaa amar waajib ah miya oo diini aan ku laabtee oo ka dabahadal aan jirin mayuu dhaa waan ergaynayaa keliya waan shafaacayaa keliya oo waxaan rabaa maskiinkan dhib ka haystaa inaad bal ka khafiifisood isaga laabato laakiin amarka adaa iska leh xaaja iyo dan aan kale malay tiri halkaasay ka dhaqaaqday halkaasay ka dhaqaaqday gabadha jeclaada dhibkeeday leedahay sidaa darteed baa ibni cabbaas radia allaahu canhuma wuxuu leeyahay fii qisati bariirata bariira qisadeeda iyo wa zawjiha zawjkeedii odaygeeda waa ninkeedii qaala wuxuu ku yidhi qaala laha nabi nebigaa ku yidhi sal allahu calayh wasalam gabadhii low raajactii maad u laabatid qaalad waxay tiri yaa rasuul allahi ta'murunii ma i faraysaa amar miyaa rasuulkii allah qaala mayu laa inama ashfacu waan ergaynayaa keliya qaalad waxay tiri laa xaajata lii fiihi dan aan ka leeyahay ma jiro rawahu lbuqhaari baa xadiidka wariyey baabu lislaaxi bayna annaas dadkoo la heshiisiiyo islaax iyo wanaag in lagu kala dhex maamulo dadka dhexdooda qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi laa khayra fii kafiirin wax fara badan khayr kuma jiro oo min najwaahu koobka iyo faqar iyo shirarkooda ah dadka isku imaatankooda iyo najwigooda iyo koodkooda wax badan oo khayra kuma jiro ilaa man amara bisadaqatin mid sadaqa dadka amraaya maahane aw macruufin ama macruuf iyo wanaag aw islaaxin bayna annaasi ama islaaxin iyo wanaajin dadka beynkooda la islaaxiyo dadkoo la heshiisiiyo haddii laisugu yimaado waa malabicaan haddii sadaqa dad la amraayee laleeya war awoon hebel baa dhibaataysan iyo dadkaasaa mashaakil haystee yaa wax aruurinaya isugu daraya dadka loo kulmiyo waa khayr iyo wanaag iyo in macruuf saan oo kale diin iyo khayr iyo xaq laysku sheego wa qaala tacaala waasulxu khayr sulxigaa fiican heshiiskaa wax walba ka fiican dhib walba oo dhacaya iyo mashaakil walba oo imaanaya iyo hadal kasta iyo wax walbo la sameeyo sulxigai heshiiska wax ka fiican mala wa qaala tacaala faataquu allaha war ilaahay ka cabsada oo wa aslixuu islaaxiya oo wanaajiya daata baynikum mashaakilka dhexdiina ahaada sulxi ku dhammeeya heshiis ku dhammeeya mu'miniinta walaalo waaye heshiiskooda hagaajiya wa qaala tacaala inama almu'minuuna ikhwatun mu'miniinta baa walaalo ahee fa aslixuu islaaxiya wanaajiya bayna akhwaykum walaalihim baynkooda walaalihim baynkooda wanaajiya wacan abi hurayrata qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi kullu sulaamay xubin walba oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi xubinta korkeeda sadaqatun sadaqa ahaatay kulla yowmin maalin walba oo tutlucu fiihi shamsu qoraxay ku soo baxdo maalin walbay cadceed soo baxdo qofka mu'minka ah korkiisa sadaqa ahaatay waana xubin walba oo qofka muslimkaa ku taala korkiisa sadaqa ahaatay kulla yowmin maalin walboo tablacu fiihi ay ku soo baxdo maalintaa dhexdeeda ashamsu qoraxda see loo bixinaya tacdilu u garsooridda tacdilu u garsoorid bayna itnayn laba qofood beynkooda aad u garsoorto sadaqatun waa sadaqo wa tuciinu arajul nin kaalmayntiisa fii daabatihi daabadiisaad ugu kaalmayso faras baa ka baxsada waad u qabatay dameeraa ka soo fogtay waad u qabatay gaaribaa jidka ka fadhiistay waad la riixday xaaladahaasoo dhan oo dhacaa waa kuu sadaqa ayadana wa tuciinu rajula rajulka kaalmayntiisa fii daabatihi aad daabadiisa ugu kaalmayso fa taxmiluhu calayhaa aad kor ugu qaada daabadii wuu kori waayey waa oday waayeen ahoo faraskii buu kori waayey ama baskii bii alkuu raacida markaasaad kor u riixday aw amase tarfac lahu aad u kor yeesho calayha daabadii korkeeda mataacahu waalkalimatu alqayibatu kelimada tiibkee fiicanna sadaqatun waa sadaqa aydan kelimada fiican waa sadaqo kelimada tiibka ah ee taybkee wanaagsan waa kuu sadaqo wa bikulli khatwatin tallaabo dhammaanteed tamshiihaa aad u tallaabsatoo kula socoto ila asalaati salaada goobta salaada lagu tukado yaad u tallaabo qaaday waad socotoo waad dhaqaaqday sadaqatun ayaduna waa sadaqo wa tumiiqu lada dhibka fogayntiisa wa tumiiqu lada can iariiqi jidka oo dhibka iyo waxyaabaha dadka dhibaya laga fogeeyo laga dhaqaajiyana ayduna sadaqatun waa kuu sadaqa muttafaqun calayh macnaa tacdilu baynahumaa waxaa loola jeedaa wa tuslixu baynahumaa labada qofood inaad ku islaaxiso baynkooda bilcadli si cadaalad ah si cadaalad ah oo toosnaasho ah inaad ku islaaxisaa loola jeeda laakiin haddaad midna u eexato midna aad garaacdo asoon garaac mutaysan mid haddaad dharbaaxsho kaga jarto ka kalena madaxa u salaaxdo ayadana xukunkuna sidaa ahayn markaas ma soo gelaysid waa cadaaladnimo waa can ummi binti cuqbata bin abi mucid radia allaahu canha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulkii ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo dhahaya laysa alkadaabu beenlow ma aha alladii midka yuslixu islaaxinaya heshiisiinaya bayna annaasi dadka baynkooda oo fayannii khayran khayr gaarahaya fayanmii khayran khayr gaarahaya aw yaquulu khayran ama khayr ku hadlaaya inuu dadka islaaxiyuu rabaa markaasuu been sheegay beenlow ma aha haddii dadka la heshiisiin waayo been baa loo dhexgeliyaa say u heshiiyaan sida dadka laysugu dirlaa maanta been loo sheegaa laba qofood oo walaalo ah oo maxabayiis jacayl ka dhaxeeya dadaan ba arki karinba maanta ka shaqeeyo afariyabaatanka sacsaa markaa u qasaaya waa dhibaato weyn fiiri sidii dadka loo heshiisiin lahaa iyo dadkii kala jeeda in laysku keeno ayaa la leeyahay been ha loo sheego ka warrama sidaas dadka laysugu dira haddii been loo sheego dhibaatay leedahay saa darteed buu rasuulku waxay leedahay gabadhan ummu kalfuum rasuulku wuxuu yidhi sal alla wasalam oo aan ka maqlay asagoo dhahaya beenlow ma aha xataa hadduu been sheego midka dadka islaaxinaya laba qofood baa la isku keeni waayey mid kasta buur bay kortay tanna buur bay kortay naa kaale soo dhowow oo walaashaa la heshii ama kaalayo walaalkaa la heshii maya wax uma qabo shir salaan ma jirto hadal ma jiro naa maxaa kugu dhacay wax uma qabo meel raacbaa wax uma qabo waxna layskuma qabo lasmana salaamo wax layskuma qabo waxna layskuma darsado wax layskuma qabo mana laysku fiicna mid kastaa takalay wejiga u dadbaysaa ku kale kakalow col u yahay xaaladaasaa markaa la diida sidaa darteed bay tiri rasuulka waxaan ka maqlay asagoo dhahaya beenlow ma aha alladii yuslixu bayna annaas midka dadka heshiisiinaya oo fayanii khayran khayr raba inuu gaaro say dadkan isugu yimaadaan aw yaquulu khayran ama khayrku hadlaayo mutafaqun calayhi midaan baa loo tegayaa horta markaasaa leeya allah boqon sana gabadhii saaxiibta ahayd xaloo dhan way oynaysay habeenka fiirsanaysay xaloo dhan bay oynaysay markaasay leed alla walaashay ayadaa iga jeeda ma ahayn ani waan salaami lahaa waa isku duubi lahaa saasaa loo soo dhisaa tan tan markii gooni loo dhiso ta kalea loo gadaal mara alla saaxiibta xalay meelay joogta ma jirin saa ma ahayn dhibaato fara badan ee waa la tisaa ayadana runbay moodaa tana runbay moodaa labadiiyo tamarun moodo tamarun moodaa layska horkeenayaa markaasay isku soo boodayaani ismucaanaqaynayaan isshushubinayaan soo maaha soo dayn ma aha oo haddan dadkii lagu heshiisiiyey taa waa la ogol yahay baa la yidhi oo fayanmi ow yaquulu khayr wa fii riwaaya muslim werin kale oo muslima waxay ahayd wa fii riwaaya muslim siyaada ku jirto qaalad waxay tiri mukalfuun walam asmacahu ma aanan maqlin yurahasu fii lilcilm nebiga oo bannaynayo rugsaynaya shay oo mima yaquuluhu nnaas waxay dadku dhahaan ah mimaa yaquulu naas mataqaaniin waa beenta maxaa loo yidhi mimaa yaquuluhu nnaas dadkao dhan way sheegaan maalinba waa la gashtaa soo maaha saa darteed baa ayadoo la cabirahaya waxay dadku dhahaan ayaa markaa la yidhi ilaa fii talaatin saddex meel maahan saddex wakhti ayaa loogu talagalay oo la baneeyey tacnii waxay ula jeedaa alxarba waqtiga dagaalka xilliga dagaalka dagaalku waa khiyaano been baa loo sheegayaa ama inta gacanta lagugu dhigaa la hubka muslimiinta meesha yaalaan sheeg haddii baydhabo ay yaalaan waxaad dhahdaa kismaayo yaalaan been meel cidlo u dir been baa lagu baxsadaa naftaadaad been ku badbaadin kartaa sidaa darteed baa waxaa la leeyahay waa wakhtiga dagaalka mar allaala marka dagaalka uu jiro ama dagaal lagugu qabsado xataa haddii gaal noqon lagu dhaho gaal baana waad dhigi kartaa oo been ah ta labaad waa islaax bayna annaas waalislaaxa bayna annaasi waa islaax iyo wanaajin la heshiisiiya dadka beenkooda aadna been baa loo sheegi karaa ta saddexaadna waa xadiida arajuli ninka u sheekayntiisa imra'atahu naagtiisa uu xadiideeyo u sheekeeyo been buu ugu dari karaa mararka gobol ka mid ah wa xadiida almar'ati iyo gabadha xadiidkeeda zawjahaa ninkeeda ay u sheekaynayso way ku cabi kartaa mararka gobol ka mida ah. waa haddii la baqaayo inuu gurigu dumo mar kasta ma ah ninka naagta been ha u sheegay ninka naagta been ha u sheegtay inta la maqlo caawayaa la bilaabin ee waa haddii ay timaado wax sabab ah waa hadday timaado arrin keeni karta waa hadday timaado arrin gurigi waa dumid lagaaga u dhow odayga baa laga shakiyey saddex saac iyo cishaha kadib uu soo xaroon jiray soo maaha shan saac buu yimid caawa haye wax lama dhihin laakiin nus buu kusoo darsaday koob iyo tobankii barkii buu yimid shan saac iyo bar way ka dartay lix saac buu habeenkii saddexaad yimid farkay tuuratay naag kalaaba jirtay tiri wax kale oo ii cad ma jirto intii dhig madaxaygii madaxaygii dhigo taad dahday aad waasay dhahaan inta badana tii la jiray caawa cashara ku siisay tii la jiray caal guriga ha kaa furto la jiray caal saha ku yeesho xaalka markuu meesha maro oo khatar badan la gaarsiido oo gurigii looga baqi looga baqahay inuu markaa isdumo maxaa la samaynayaa u hoosgeli naa adi maehe cid kaloo jirta ma jirta dheh war indhahayga adaankaa jeclaa war beerkayga waa adig war inta saawa sambuusaan kaa dhex arka caahan kaa dhex arka ku cad saa darteed suu gurig uun u xasilo ayaa markaa loogu talagalay ayadana saasoo kale markay aragto inuu gafuurka taaga marka gobol ka mid ah ayay ku cabi kartaa war adiga cid kalaa jirtay leedahay saasaan meetan miyaa jirtaa wixii baa naga maqan maanta waayo qofkiina wuxuu ku socdaa asagoo meel sare taagan xanaaq ee haddana shaytaan joogaa wax kastoo loo sheego been ahaata run ahaata wax ka daadegaya ma laha tooriyay haysataa baabuurka dad baa u saara baskii ardaduu qaadi rabaa bixi mays albaabka ka bixi mays adiga mid xigaalka ah, iyo dhig dhibaatadaasaa maanta taala marka bacdaba saas ay tahay nabigeena sal alla calah wasalam wuxuu noo ruqsiyeeyey si guryaha ay u hagaagaan mararka gobol ka mid ah in laysu tilmaamo wax laysugu sheego hadalkan waxba macaan laysugu geliyo si gabadhuna ay u qanacdo wiilkan uu u qanco wa can radia allahu canha qaalad waxay tiri samica rasuula allah rasuulkii allah wuxuu maqlay sawta khusuumin dood codayd khusuum iyo dood cod ah ayuu maqlay dood codeed buu maqlay ama cod doodeed buu maqlay bilbaabi albaabkuu ka maqlay caaliyatin kuwaasoo kor uqa ah aswaatuhuma codadkooda laba nin baa isku dhegan markaasay doodayaan codkoodana cirkuu ku tulan yahay wa idaa axaduhumaa midkood yastawdicu wuxuu ka dejin dalbayaa alaakhara ka kale midkood kaloo ka dejin dalbaya oo dayn baa lagu lahaa markaasu walaalo daynta iga dejin walaalo iga dhin wayastarfiquhu wuxuu codsanayaa in looga naxariisto fii shayin shay waxna iga cafi waxna iga sug walaalo waa ku baryaa mid saasuu leeyahay wahuwa yaquul ka kalena wuxuu leeyahay wallaahi laa afcalu allan ku dhaartay samayn maayo inta ii dhigdayntayda kan dhegaya miskiinka halkaa ii dhigdaynteeda allaan ku dhaartay ku dhaafi maayeen wallaahi laa afcal fa kharaja calayhina waxaa ku soo baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi ayna almuta'an aaway kii dhaaranahayay cala allaahi ilaahay ku dhaartay laa yafcalu almacruufa inuusan macruufka samaynayn mana kuu naxariisanaayo mana kuu sugaayo macruufka samaynaya soo maaha aaway midka ku dhaaranaya ilaahay inuusan wanaag samaynayn faqaala wuxuu dhahay ana yaa rasuul allah ani waay rasuulka ilaahay falahu wuxuu leeyahay ayu dalika axab labadaa midka u jeclyahay hadduu doonana waan ka cafinayaa hadduu doonana waan ka sugayaa labadaba kii uu jeclaado ayaan ayaan u samaynayaa markaasuu rasuulku dhahay nusna kadin ka dhin kii kalena waxayd istaagoo nuska kala gud adigana ee iska bixi macnaha meesha waa islaax waa wanaajin taasaa markaa loo baahan yahay macnaa uu yidhi uu yidhi yastawdicuhu yas'aluhu wuxuu weydiisanayay an yadaca canhu in laga dejiye xaggiisa bacda daynihi dayntiisa qayb ka mid ah wayastarfiquhu yas'aluhu alrifq naxariis weydiisanaya walaalow isug walaalow iyo rifqi oo iyo dhibri walmuta'alli alxaalis ka dhaafaa loola jeedaa wacan abi lcabaas shl bn sacd asaacidiy ana rasuul اllahi sal اla alيh wasalam balaqahu waxaa soo gaaray ana bani camr bni cawf waa qabiil magaalada madiine geeskeeda deganaa kaana baynahum shar inay shar ka dhaxaysay xaafadii ay deganaayeen reer bani camr ibni cawf ayaa dagaal ka dhacay tuuryo iyo isgacanqaad iyo is-ulayn baa ka dhacday xaafadii baa isku kacday markay isku kacday nabiga soo gaartay sal alla calah wasalam fa kharaja rasuuluullaahi rasuulkaa soo baxay sal alla calah wasalam muxuu u soo baxay yuslixu baynahum inuu dhexdhexaadiyo baynkooda inuu islaaxiyo rasuulku qof uma dirin asagaa soo baxay sal alla calah wasalam islaax bayna annaas wax sahlan ma aha walaalayaal wax fudud ma aha wuu soo istaagay rasuulka yuslixu baynahum suu u dhexdhexaadiya baynkooda fii unaasin macahu dadna way la socdeen fa xubisa rasuul allah rasuulkii baa la xabisay marka sal alla calah wasalam way baahiyeen xabiska waxaa loola jeedaa markii heshiiskii dhammaaday oo layska canqaaday yay casuumad u sameeyeen rasuulka qaday u sameeyeen oo waxay damceen bal inay raashin eh, u sameeyaan tiibay ku daahiyeen fa xubisa waa la xabaasoo waa la daahiyey dheh rasuulkii alleh waxaanat isalaatu salaadiina way dhalatay waa la gaaray macnaha way gashay wakhtiga rasuulkuna wuxuu ku maqan yahay dadka heshiisintoodii salaadii salaaddii wakhtigeediina waa la gaaray fa jaa'a bilaalun bilaal baa yimidoo ilaa abi bakar buu u yimid radia allaahu canhuma ama radia allahu canh bilaal ayaa abubakar u yimid abubakar radia allahu canhuma asgii aabihiiba faqaala wuxuu dhahay yaa abaa bakar ina rasuula allah rasuulkii alle qad xubisa waa la xabaasay waa la soo daa'iyey waxaanati salaatu salaadiina way dhalatay oo waa la joogaa wakhtigeedii fahal laka ma kuu sugan tahay anta umma annaas inaad dadka hogaamiso nebigii waa maqan yahay xilli salaadna waa la joogaa abubakar waa dadka madujinaysaa qaala nacam haa in shita haddaad doonto sida laysaga kala dambeeya fiiriya walaalayaal sida laysku ixtiraamayo sida laysaga kala dambeeyo haa waa tujinayaa haddaad ii doonto in shita fa aqaama bilaal asalaa salaadii waa aqimay bilaal wataqadama abuu bakar abuu bakarna wuu hormarayoo wuxuu galay salaad inuu xidho fa kabbara wuu xirtay oo wuu kibaarsaday wa kabbara annaas dadkiina way xirteen dadkiina waa la wada xirtay salaada wa jaa'a rasuulu ullah ayadoon rakacaba dhaafin rasuulka yimi sal alla alay wasalam yamshii asagoo ku soo socsoconaya fi sufuufi safafyaalka dhexdooda gadaal buu ka yimid dadkii way safan yihiin safyaalkuu soo dhexdhex galay xataa qaama ilaa uu soo istaagay fi saf safkii koowaad safkii koowaad buu rasuulku soo galay abubakar dadka dujinaya nebigii baa yimid abubakar uma jeedo faakhada annaas dadku waxay guda galeen bitasfiiq sacab garaac sacabkaa la garaacay marka fi wa kaana abubakar wuxuu ahay laa yaltafitu fii salaatihi midaan salaadiisa meelna ku fiirinin ma milicsan yihin abubakar markuu tukanayo meesha sujuudda ama hortiisa ayuu fiirin jiray laa yaltafitu fii salaatihi falamaa markiisa akara annaasu dadku ay badiyeen altasfiiqa sacad garaaca iltafata gadaal buu soo eegay faidaa rasuulu ullah waaba rasuulkii ilaahay nebigaa safka taagan fa ashaara ilayhi rasuulu ullah rasuulkaa uu ishaaray oo yidhi meeshaada joog ha soo bixin abubakarow natuji macnaha farafaca abuu bakar abubakar wuxuu kor u taagay yadahu gacantiisa faxamid allah ilaah buu mahadiyo alxamdulilah buu dhahay warajaca wuxuu u soo noqday alqahqara gadaalgadaal abubakar amarkii ma qaadanin dibdib buu u soo baxay waraa'ahu alqahqaraa waraa'ahu gadaashiisuu gadaal gadaalka ugu soo laabtay xataa qaama fi safi ilaa safkii uu soo istaagay fataqadama rasuulu llah rasuulkii waa hormari marka way isbedeleen fasallaa linnaasi dadkii buu tujiyey rasuulka falamaa faraqa markuu dhammeeyey aqbala cala naas dadkii buu ku soo qaabilay rasuulka usoo soo jeestay faqaala wuxuu dhahay yaa ayuha annaasu dadow maa lakum maxaa xaalkiinu yahay maxaa idin sugnaaday xiidan xiina naabakum markay idinku soo dhacday ay ku soo cusboonaatay ku soo biirtay shay-un shay fi salaati salaada akhadtum maxaad u guda gasheen fi tasfiiqi inaad sacabka garaacdaan maxaad u sacabtunteen inama atasfiiqu sacab garaacu linisaa'i dumarkaa loogu talagalay sacab sacabka iska jecel saa darteed sacab garaaca gabadha imaamaddaa markay wax qaladon sacab baa lagu gubaabiyaa sacabkan kii buraanburka iyo kii imtiqaana arooska ma ahee waa sacab oo labada farood ama saddexda farood ahoo gacanta meesha wax lagu cuno ma ahee dhanka kore lagu dhufto saaxiib saa'il la dhaho taabaa markaa loola jeedaa ee ha u maleen sacabkii ee garaacitaankee lagu garaacayey ee mashxaradaha arooska iyo meherka marka uu dhaco tasfiiqa naagaha iskale buu yidhi nebiga sal alay wasalam inama atasfiiqu linnisaa man naabahu qofkay ku soo cusboonaatay ku soo darsanto shay-un shay ay ku timaado fii salaatihi falyaqul ha dhaho subxaana allah subxaana allah rag haddaad fainahu maxaa yeelay laa yasmachu axad ma maqlo xiina yaquul markuu qof yidhahdo subxaana allah ilaa iltafata wuu soo milicsanayaa intaas dadkaa lagu guuraabiyey yaa soo haray abubakar soomaa yaa abaa maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya biannaas inaad dadka dujiso xiina wakhtigii ashartu ilayka aan kuu ilmaam kuu ishaaray maxaad amarka u qaadan weysay oo aad meeshaada u joogi weysid jawaab fiican buu bixiyey faqaala abubakar wuxuu yidhi ma kaana yanbagii ma aha mid u habboon liibni abi quxaafa abi quxaafa canugiisa asoo is haystaa an yusalliya binnaas inuu dadka dujiyo bayna yaday rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisa seen dad ugu dujinaa buu dhahay anoo abi quxaafa ah anoo abubakar lee eh see dadka hortiisa u dujinayaa nebi moxamedoo gadaasheeda joogaa ma suuragelayso wax dhacaya ma aha ibnu abiquxaafa an yusallii inuu dujiyo dadka bayna yaday rasuulillaahi rasuulka ilaahay hortiisa sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayh macnaa xubisa ay amsakuuhu way haayeen rasuulku way daahiyeen liyudayifuuhu inay martiqaadaan bay ku daahiyeen bacdamaa la heshiiyey waxbaa loo sameeyey rasuulka kii wafdigii la socday waxaanu geli doonaa dadka muslimiinta ah ee ducafada ah iyo fuqarada dadka xolaabayaasha ah fadliga ay markaa leeyihiin laakiin caawa meesha inoo joogto bilahi towfiiq allah subxaana wa tacaala aclam